بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال إمام الشيرازي رحمه الله تعالى رحمة واسعة باب البيان الفقه وأصوله halkan imaamku wuxuu kaga hadlaya imaamu shiraazi wuxuu kaga hadlayaa bayaanu fiqi wa usuulihi fiqiga in la caddeeyo iyo usuushiisi fiqiga usuushiisi in la caddeeyo ayuu halkan kaga maanlowed waxaa noo dambaysay oon ka hadlaynay eh, istidlaalka iyo howlahaas ayaan ka hadlaynay iyo shuruudo iyo nadarka howlo loo xiro eh, intaan marka cashirka bilaabin maalintii noo dambaysay waxaan ka dhawaajiyey kabacdina aan inka codsaday inay xusuusisaan eh, hadal aan iri oo ku saabsanaa wadaad culummadii ka mida ah, muslimiinta ibnu casaakir cali ibnu xasan ibn hibatullaahi baa la yidhaha wadaadkaas wadaad qarnigii afar boqol sagaashan iyo sagaalkii dhashay buu ahaa shan boqol toddobaatan iyo kowdiina geeriyooday hadalkiisaasna waxaan ku keennay kelimadu asagu leeyahay oo ahayd luxumu lculamaa masmuuma man shamahaa marid waman akalahaa maat wa wa sunnat ullaahi fii muntahikiihim iyo acraadihim macluumatun adu kalaam saasuu leeyahay wadaadkaas ibnu casaakir waa nin noocaasa waa nin xaafid ah waa nin muariqa ah, waa nin adiiba ah. nin reer suuriya buu ahaa xagga muctaqidkana nin ashcariyu ahaa maalintiiba marka waxaan sheegay hadalkayga waxaa ku jira laga yaabo dadka ina qaarkood u fahmaan maadaama xataa wax la duubayo hadhow qofka dhegaystaa uu la yaabo yira wadaadka mawaalanyi waxaan sheegay inuu casaakir hadalkiisaas inuusan miisaan toosa ku soconin oo ah luxuum alculamaa masmuum oo uusan asagu uu wax ka sheega tacninahayo culummo culimmadan sheege marka waxaa ka mid ahaa kuwa asaga ka horreeyey iyo kuwa ka dambeeyey marka waxa laga yaba dadka qaarkood an isnahan oo kuwa ka dambeeyey xaggay isku arkeen ah, see wadaadku wax u dhibahayeen anugu kama hadlaya xagga la noolaashadii aragtida iyo horraynta iyo lakin waxaan ka hadlayaa ibnu casaakir dadka muctaqidka ku khilaafsan inuusan waxba u hambeynayn ama ha ka horreeyeen ama gadaashi ha yimaadeen ile ninkii kaa horreeyey muctaqidkii haddaad rididoo baatil ka dhigtay ninkii kadaashaa yimaado asaga ku waa rididay soo maaha habaa rididay wey tusaalahaan shiiraazi waxaan soo marray ashaacire inuu difaacay oo yidhi kitaabkan waxaan ku qoray waxaan qofka u nisbeeyey waa kaafir ah, somaanaan soo marin taa macnaheed waxaa weeye ashaacire ciddii asaga ka horeysay wuu naqdiyey oo wuu radiyey oo dadka iyaga ka horreyay cafwan oo salafka ahaa dad ka dambeeyana sidoo kale waa radinayaao almuhim markayna casaakir dadkaa sheekh saam taymiya ibnu qayim iyo ibnu rajab iyo antiriyo ka dambeeyey sheekh saam taymiya wuxuu dhashay lix boqol lixdan iyo kowdii toddoba boqol labaatan iyo sideeddiina waa geeriyooda marka waa ka dambeeyeen laakiin anigu waxaan uga jeeday xagga muctaqadka inuusan waxba uusan u hambaynayn taasaan uga jeeday ibnu casaakir marka waa nin mutacasib inuu hadalkiisaasu inuusan sax ahaynna waxaa kutusahayo uusan culummada dhinac walba ugu wahayn kelmadda waa fiicanta markii kor laga eego laakiin uusan hadalkiisu saas uu hadda u yiri uusan horta maxaa ku keenay isagoo ku keenay muxuu yahay isagoo ku keenay waxaa weeye wuxuu radinahayey oo kitaab ka qoray la yidhaahdo tabyiini kadib tabyiini kadib muftara muftari tabyiini kadib lmuftari ilaa maa nasaba ilaa abi xasan ashcari kitaabkaasu kitaabkaasu horta leeyihi kitaabka wuxuu ku radinayay kitaab la yidhaahdo masaalib ibnu abi bishr iska leeyahy nin la yidhahdo abu caliy muxuu ahaa xasan ibnu caliy alhawaazi uu leeyahay ninkaa marka kitaabkaa iskale wuxuu ku caayey ibnu abi hadda meesha lagu sheegay waa masaalib ibnu abi uu leeyahay waa abi xasan alashcari ila abi xasan alashcari waa cali ibnu ismaaciil ibnu abi ibnu isxaaq wey marka ninkaasu intuu ka leexday magii abu xasan alashcari lagu yaqaanay yuu kuunyo iyo hadal dambe o awowgiis yuu ugu magac qaababka wax loo waxeeyay ka midda ah moogta hadduu marka horeo magac caddayn lahaayoo dhihi lahaa masaalib abi xasan ashcari dagaal baa inuu kukuco ka baqo la dilaba toorore la geliyey marka muxuu sameeyey masaalib ibnu abi bishir wey ah, ibnu abi bishirka waa la fiirfiirey madaxa loogaa xasan caashin loo jeedo awowgii dambe hawsha ay tahay almuhim kitaabkaasuu radinayay ninka ibnu casaakir eh, ninkaa markaasa ah kitaabka iskalena waa nin saalimi ah waa nin muctaqadkiisu qariban yahay waa nin qaldan culummadu salaf iyo ashaaciriya kayrkoodba way radiyeen waa nin qariban weeye oo xagga muctaqadkiisa uu qariban yahay marka kitaabka marka uu ku radinayo tabyiin kadib ilmuftari uu ku caddaynahayey buu ibnu casaakir wuxuu ku weerara rag badan oo salaf ah iyo culummo uu ku weeraro ashaacina ku difaacay oo ku digdigley ah, kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii meelahaasaan akriyay isagoo dabca radi ah hadda maarag isagoo la taxqiijiyey maarag marka almuhim marka muu joojinahayo dadka selafka ahoo asaga ka horreeyey midna uma joojinahayo kabacdi waktiga asaga u noolaa waxaa dhacay xawaadis aad khatar u ah oo u ficnaan habeenna keliga in laga hadlo oo macruuf kutub taarikh lagu yaqaano oo ah ibnu casaakir iyo howlo dhex maray nimankii xanaabilada ahaa oo khaasatan madhabka selafka aaminsanaa oo ka mid ahaa xaafid cabdiqani almaqdasi ninkaa taqana cumdatulaxkaamka iskale cumdatulaxkaamka inta soomaalidu fahmaysaa cumdatulaxkaam ninka iskale ragu ka mid yahay ninka waxaa la marsiiyey xaafid buun ahaa isagoo kaleo khatara ninka afar jeer la isku daya in la dilo waxaana loo dilaayey liajli caqiidati salaf baa loo dilaayay raggii isku dayay hawsha kicinahaya buu ka casaakir ka mid aha warkay waa fahanteen baylata ibnu casaakir ragga hawsha hurinahayey ilaa waxaa loo dhisay daaru xadiisi nuuriya nuur sanki uu dhisay buu ibnu casaakir sheekha fadhiyey wey raggii marka dibisha ka saaray xaafidkaas oo isku dayay inay dilaan oo kiciyey ayuu ka mid ahaa ninka asagaa waxaa damca in lagu dilo meesha la yidhaahdo asbahaan iiraan baa la damca in lagu dilo maxaa la damca loo dilo mataqaana ninkaa ninka la yidhahdo abunacaym saaxib alxilya dalawliya baad garanaysaane kitaab waxaa leeya leeyahy asmaau saxaaba kitaabkaasu tacliiqiyo saxaaba ku qaqabsado iyo magacyadooda iyo kuunyadooda iyo qaabkooda iyo nasabkooda iyo dhowr boqoloo meelood ku tacliiqiyo nimankii meeshaa jooga ashaacira qayrkooda waxay dhaheen ha la dilo qatar buu ku fakada wuu tegey mawsul buu tegey ciraaq markaasuu duruus ka bilaaba mawsul jaamic fariista jaamicu nuuri buu fariista macruuf hadda la garaya jaamicu nuuri ayaa khilaafada laga cilaabiya halkaas saldhig markaas duruus ka bilaabay duruustu ka bilaabay baa abu xaniifa kitaab ducafaa cuqayli baa akhriya abu xaniifa inuu daciif yahay ba kitaab ku qoran marka imaamka dhawood maqasheen abu xaniifa inuu daciif yahay oo sabtabcaan yahay yaa kitaab ku qoran meeshiibuu kaga hadla nimanka ashaaciro iyo maaturiidiyo xanaaftaaba waxay dhaheen haddan baanu ku allabaryaynaa guri daaqadsaa laga saara wuxuu yimid suuriya suuriya markuu yimid ibnu casaakir rag ilaah buu yimid markaasay dhaheen waa in la dilo waa in la magaciiseeyo wuxuu maxaa la yidhaha muslimi wuxuu fadhiistay umowi halkaas duruus ka bilaabo waana xaafid isnaxay darsigiisa waxaa fadhiisin jirta dhowr iyo toban kun oo qof qof darsigiisaa yimaadaa la yidhi oo iimaan islaanimaan kala kicin ma jirin macnaha ninka ilahay cilmiga geliye taqwada iyo aqoonta ilahay geliye ashaacira markaasi hawshu dhigan waayeen qodaadii ashaaciradu meesha joogtay waxay dhiheen hala dilo hala dilo war maana xalli ninka la dooda laba qaadi bay usoo saareen waa la doodi doodiiba hilfaha loo qaado laga garhela ninkii amiirka hakama ah arrimay ku hudjeen waa ninkan fidnuu wadaa waxaaweye dooladii baan ku adkaaday guryaha dadkiiban uga kicinaya ninka magaalada laga saaro qaadiga haddii kale magaalada dhib ka dhacay amni faru ka baxaya magaalada iska soo gala moogta qaadigii markaasuu go-aan wax ku gaaray wixii magaalada ka bax baclabag baa loo saaro baclabag buu tago duruus ka bila markaas yidhi annaga ku qaadayna duruusha ku gelinayna qof saa kuula hadlana macaa amiirka ugu jihaadayna war may iska daayeen labadii qaadi oo hawsha kiciyey intuu maxaa la yidhaahdo habaaro yidhi kaara laayin guriga dacwo ahaa xaafid cabdilqani iyo labadaba dhinteen labadii wa mid calool weynaad ba corona virus baa ku dhacay labadii ka weyne wuu soo tego wuxuu meesha la yidhaahdo masar masar markuu yimid oo duruus ka bilaabay ashaacira waxay dhaheen waa ninkii khudaadadinadiina dilo habaaray xaggan aan ka soo waxaynay masar waxay dhaheen halagu dilo doodii oo kale alifeen way wadeen wixiibay kiciyeen waxbay kiciyeen nin amiiru meeshu way ku dacweeyeen waraaq buu qora in magaalada masar laga tarxiilo haddii kale xabsi lagu tuuro waraaqdii markuu intuu qoray aan weli la nashirin oon la dhihin magaalada ka baxyo maalin dambe ninka amiirka ah, yaa waxay lahdeen magaalada lagaa saaraya sheekhow aniga kaa is arki mayna iska iska nasta ani suba ilahay ku xidhan moogta aniga kaa is arki mayna iska nasta buy kii amiirka maalin dambe xoogaa magaalada aad faras caycaysa wixii meelaha ku soo xoogaa galab aad khamiis isho aad soo bardoodida faraskiiba ka booday madaxa jabayba kow horu ka dhintay shaacira waxay dheen wareed maxaan samaynaa nin warisa almuhim xaafid cabdiqani ninka noocaasuu ahaa kitaab aan raadiyey oon waayey oo liya caqiidatu imaamu shaafici buu leeyahy kutub badan buu leeyahy laakiin ka haddaan heli lahaa akris damba waa iska dayn lahaaba ah, haddaan heli caqiidatu imaamku shaafic uu qoray xaafidkaa akrista wax damba ma akriyeenba waaba iska dayn laha gebi waa ku gebagabayn lahaaba jacaylkaanu qaba laakiin lama hayo almuhim raggay fooda iskaliya waxaa ka mida oo isradiyeen marka waxaa loo yaqan kutubtaari waxa ku qoran fitnatu bayna ibni casaakir walmaqaadisa maqaadisada marka waxaa ka mida xaafid cabdilqani baa ka mida waxaa ka mida ninka la yidhaho taqaanaan ibnu qudaama ibnu qudaama almakdi sooma taqaanaa muqninka ninka iskale rawatulnaadir ninka iskale kutubtan oo lucmatu ictiqaadka dee idinku baad ku nafbaxdeen kaasaa taqaanaane ragga ninkaa iskale baa ka mid a markuu dhimanayay ninka la yidhahdo ibnu casaakir ibnu qudaama wuxuu jiray abu maxamed wuxuu jiray soddon iyo kow sano mu'alif buuna ahaa weliba kitaab buu leeyahay xikaayatulmunaadara fi lqur'aan la yidhaahdo oo ashaacirada ku radiyey oo yidhi dadka adduunka ugu labawajiilo badan oo waxay aaminsan yihiin qariya waxaa ka mida buu oo labawajiilayaalka munaafiqiinta oo ahlu tuqya sida shiicada waxaa ka mida ah buu yidhi ashaacirada ah, waa yaala kitaabka madbuuc waxaa xaqigii ninka la yidhaahdo cabdalla yuusuf judeyc waa yaala madbuuc ninkan waa aqrin kara risaala yar waan almuhim marka waxaan uga jeedaa ninka la yidhaahdo ibnu casaakir nin noocaasu ahaa nin noocaasu ah. hawshaa taasay ku bixisay kabacdi lama daynin qarnigii tobnaad ardayda xaafid ibnu xajar nin arday eh, u ahaa oo sheekh ahaa oo eh, la yidhaahdo eh, yuusuf ibnu axmed cabdilhaadi saas buu ku magac ninkaasaa marka ibnu casaakir ku duulay wuxuu ka qoray kitaab la yidhaahdo jamculjuyuush wadasaakir cala ibnu casaakir ah, warkaas faanteen bay ibnu casaakir marka nin waxaa meeshaan hadda raggan jaamaca islaamiya ka yimaado kuliyatu xadiis ka soo baxa ibnu casaakir xaafid baba ay leeyihiin oo masaakiinta ah. ma ibnu casaakirkaad moysaan maa sheekh aaan ah, laga ibnu casaakir nin qariban xagga muctaqad ka qariban buu ahaa weliba waxyaala ku qaribna waxaa ka mid ahaa caqiidadu lahaa ibnu tawmareed oo la ohan jiray caqiidatu rushdiya la ohan jiray murshida caqiidatu murshida la ohan jiray tawmareed ninkii madhaba shaacira bari geeyey meesha la yidhahdo maghrib caalam islaami marocco geeyey oo shaydaanka ahaa risaaladiisii buu akrin jiray markaasaa markii dambe dad cawaam waxayba u moodeen inuu isagu iska leeyo alifay caqiidadaasna waxaa ku qoran hee diin la'aan xataa ilahay inuusan jirin wujuudu xataa ma jiro ilahay baa ku qoran markaasay dad cawaama waxay hadda waxaa hataa kutubda qaar ku qoran ibnu casaakir uu alifay macnahaas u daraasayn jiray oo u xifdin jiray oo akrin jiray dadka ugu boorin jiray waana kitaab baatila ah oo diinla-aanay ka baxo shekhislam ibn taymiya meel adag uga soo haray diinla-aanay ka baxo ilahay wujuudi jiritaankiisa lagu garaya masaakin marka yaan inta la yidhaha muxadid weeye oo xagga fulaan lee kutub taariikh intaad ku aragtaa arina ha bariiqinin oo balaayaha daacina marka ibnu casaakir ninkaasaa raggii ugu dambeeyey ibnu mibrad baleey wadaadkaas qarnigii ardaydii xaafid ibnu xajar oo sakhawiya buu sheekh buu arday u ahaa kitaabkaas wuxuu alifilaya jamcu ljuyuush wadasaakir dasaakir bimacnaa waxa weeye ardulmustawiya asalba marka waxa weye ciidamo iyo macquulkaan ku kicinayna ibn casaakir ah, gebigiisa waa weeraraynaa kitaab kale wuxuu le qayima oo la kashfu lkitaa can alkhata oo asagana uu ku leedahay ashaacira faqad ah, ashaacira meel adag uu kaga soo haray ah, laysku galay marka almuhim kutubu taariikh iyo taraajim in la akriyo waa laga maarma waana daruurigo marka ibn casaakir warkiisu inahaas iyo maxaa la yidhahda maqaadisadii hawshiisu halkaa nooga harto almuhim ibn casaakir waa nin macruufa warkiisana lahayel marka isaga iyo ragga la mid ah waxa weeye waa kuwa miisaanka labada dhinac udhiga weye labada dhinac udhiga weye wadaadada soomaalida hadda joogana waxa weeye wadaadada hala ixtiraaminta ina maalin hore waan taan sheegay wadaadada waxay ula jeegaan hee kooxdooda iyo asagu qolada uu beecada kula jiro oo beecada ka qaado gacanta gelisho kitaabka maray ayuu ula jeedaa laakiin culummada kaleo soomaaliyeed ama adduunka joogta ama ayagu markaaysa isku itijaah ahayn in la ixtiraamo ama la dhowro ulama jeedaan la socdo warkaa isaga ayib waxbayaan maxaa la yidhaahdaa layn dhallinyaraysan waa in qofku wax la socdo in wax la socdo wadaad kolkan wuxuu kaga hadlaya darsigan nagu soo noqone macasaakir intaas maxaa laya kuma filne waxa weeye waxaa halkan kaga hadlaya bayaan ulfiqi waa usuuli buu kaga hadlaya bayaan ulfiqi waa usuuli buu kaga hadlaya ayib eh, xoogaa inaan waqtigu nagu yaraado waa laga yaaba lakin intaan ka gaaranaan samaynayn inaan fasalkan inoo ficnaanayo wuxuu yidhi sheekhu imaamku wuxuu yidhi shiraazi walfiqu macrifatu alaxkaami asharciyaa alati tariiqa alijtihaad fiqigu waxaa weeye buu yidhi macrifat laxkaam axkaamta in la garto macrifatu bimacnaa cilmi wey macrifat laxkaam axkaamta in la garto asharciyati sharciga loo nisbeeyey allatii axkaamtaasoo haddii la sifeeyo oo axkaamta laga sifeeyo allatii axkaamtaasoo ariiquhaa jidka loo maray alijtihaadu dadaal uu yahay saasuu yiri wy marka dee in kelimaadkaan la furfuro waa lagama maarmaan haddii kelimaadkaana la furfurin oo la dul istaagan waqti lagu bixinin hadda weligaa kitaabka waad iska wadan oo meesha ad la tagtaba intaa nin walba waa arin kara inta hadda niman intiina meeshaan arin karin ma jiro boqol jeer aan arin karin ama aan aqoonin alaysa kadalika intaa waxay ku qoranta iyadoo saasa xagee ku qoranta xagee ku qoranta yaa sheegi kara waraqaadka intaa warqaadka ku qoranta marka haddaan anagu hadda inta inta akrina aan ka tagno maxaan faa'iideynaa warqaadka waa kusoo marnay laa faa'ida sheekh marka akara min dalika waa in la raadiyo oo laga hadlo oo waraqaadka looga hadlay maxay tahay markaa fiqiga oo kale tusaale ahaan waxyaalaha laga hadlu ka mid yahay waa iska dhiganaya isagu fiqi luqa alcarabiya waxa la yihahda alfahm baa la yihahda alfiqu huwa alfahm luqa alcarabiya laakiin fahamkaasaa laba qowl ku jira fahmu lmutlaq inaad wax fahamto iyo iyo fahmu daqiiq maxaa la ashya adaqiiqa walqaamida labada tafsiir baa ku jira fiqi waxaa la yihahdaa inaad wax fahamto mutlaqu lfahm inaad wax fahamto tafsiirka waa tafsiirka fiican oo xooga badan fiqi waxaa la yihahda fahmu mutlaqu fahm inaad wax fahamto wadaaddo waxay leeyihin shiiraas uu ka mid yahay fiqi waxaa la yidhaahdaa fahmu daqaa'iq walqawaamid waxyaalaha qarsoon hooseeya daqiiqa cid walba aysan garan karin inay fahamta kaasaa fiqi la yihahdaa tafsiirkaa asaga ama xoog badan tafsiirkaa asagaa ma xoog badan fiqi waxaa weeye in la yihahdo waa fahm mulaqa fahm mulaqa in la yidhaahdo w sidaa daraaddeed midkan fahamkaa qowlu tacaala baa ka mida maa nafqahu kasiira mima taquul ma fahmayno ma taquul waxaad oranaysa maa nafqahu kasiira mima taquul wax badanoo waxaad dhahaysa ka mida ma fahmayno marka daqaa'iq lagama hadlaaye waxay lagu akrinaya diin weeye imaa nafhan baa laga wadaa ayb minhu waxaa ka mid ah qawluhu tacaala walaakin laa tafqahuuna tabiixahum laakin laa tafqahuuna tasbiixahum ay laa tafhamuuna tasbiixahum weye makhluuqaadka ilaahay u abuuray subxaana wa taasaa ka mid a ah. marka fahmul mudlaqa in la yidhaahdo fiqiga baa taasaa fiican oon la dhihin waa daqaa'iqda aan la dhihin taasaa fiican taasaa fiican istilaaxa fiqiga markii loo yimaado macrifatu waa uu tacriifiyey wuxuuna ku tacriifiyey macrifatu laxkaam macrifatu laxkaam hadalkaa in la yidhaho macrifatu laxkaam oo saa loo qeexo shiraasi wuu radiyey wuxuu yidhi waa qawli waa qawli macrifatu laxkaam sharciyaani laysa bijayid la socohad <laughs> macnaha waxa laga yaaba dadku markaan kitaabka akrinahayo amaan akrina laqbayna inaan wadaadka meela ku qabsanno ama dhahna sax ma aha oy nala yaabaan asaga laftiisa kitaabka qoray ayaa wuxuu yidhi hadalkaygaani laysa bijayd hadduusan jayd ahayn muxuu yahy radii wey waa liitaa wey la soco a laysa bijayd wey hadalka aan ku idhi macrifatu laxkaam aan ku ihi laysa bijayd ma wanaagsanay la soco buy maxaan wanaagsanayn wuxuu yidhi macrifatu in la yidhaahdo waxa weye macrifadu min alcilmi wey waataan soo hormarto soo nooma soo hormarin macrifadu waa cilmi weeye haddii cilmi la yihahdo waxaa ka dhalanaysabi axkaamta fiqiga o dhan axkaamtu shareecadu inay cilmi too yaqiinto qadci taa ka dhalanaysa warkaana sax maa uma jeedna buy maxaa xal ah wuxuu xala ah buy meesha anagu aanu cararay markii hore oon kitaabkiisa uga leexanay buu carar oo ah idraakul axkaam sharciya la yihahdo la soco godka anagu markii hore aan u gembinay iyo asagu markii dambe kusoo dhaca oo la yidhaah macrifo idraak waa haleelid iyo ogaasho weeye ogaashadu markaa kuu noqotee alqaciyata wadaniya labadabaa kuu noqoto soo sax maa saas maanaan soo marin ah, idraag wuxuu kuu noqonaya idraak lqaci shay go-an yaad haleesho boqolkiiba boqol iyo idraag haalib ah oo dani ah labadaba inaad haleesho halkaasuu ku caroodo wa saxiix marka macrifada in la yihahdo idraaku axkaamu sharciya saasaa fiican saasaa fiican taa waa intaa weye oo macrifada in idraag lagu bedelo ayaa fiican weye si macnu kuugu suurtogalo ishkaalkan aad uga badbaado waxaa kuu soo haray waxaa kuu soo haray meeshuu yiri alaxkaam asharciya u yiri alaxkaam alaxkaam sharciya horta intaan axkaamu sharciya intaanan u gudbin waxaa u baahan in wax laga yiraahdo in wax laga yiraahdo fiqiga hadaladiisa uu sii waday ile fiqiga markuu hadda tacriifiyey s yii macrifat alaxkaam asharciya alati ariiqaha ijtihaad uu yidhi laba dhinac bay u in laga istaago dhinaca koowaad waxa weye markuu yidhi macrifat alaxkaam asharciya wuu sifeeyey muxuu yihi allatii allatii sifadaas xaggee loo celinayaa laba shay baa noo soo hormaray macrifa iyo axkaam sharciya labadaasa noo soo hormaray sifada xaggee loo celin way marka sifadu haddii intay ashyaa kuu soo hormaraan aad sifada u wada celin karto waa loo wada celiya hada saxiix laakiin hadday ashyaa soo hormaraan aadan sifada u wada celin karin ama markaad u celisa macnuu isbedelahayo e ama kuu wada qaban karin ama mid walba macno ka dhalanhayo waxaa saxiixa inaad sifada aad fiirisa meesha u noqonayso inuu celiso hadda annaga allatii labadaba kuma wada xambaari karno labada inaan ama macrifo u celino ama axkaam shariic celino sifada waan ku qasbannahayo keebaa marka sawaabow wadaadda midoo meel bay ku dhufteen wadaadda midoo meel ayay ku dhufteen marka haddaanu midka hore aan ku hormarno sifada waa in la yidhaahdo eh, allatii ariiquha alijtihaad kelimadda iyadaa waxay sifo u tahay lilmacrifa taa waa in la maro waa weji wey lilmacrifa oo la yidhaahdo macrifat alaxkaam asharciya allatii macrifadaasoo hee ariiqu alijtihaad la maro markaasu marka waa garatay maylad halkaa in loo celiyo waa madhab wey waa waqfada koobaad ama kalaamka koobaad oo meeshaa ku jira wey meeshaa ku jira ayb haddii marka sidaas la yidhaahdo Eh, oon axkaam sharciyan loo celin sifada sida haddii la yidhaahdo eh, waxaa soo waxaa soo waxaa soo gelaya oo axkaamta loo celiyo muqalidkaa soo muqalidkaa soo gelaya qofka muqalidkaa ayaa soo gelaya taana lama rabo wey taa lama rabo marka in macrifada loo celiyo ayaa saxiixa wey oo markaas muxuu noqonaya alfiqu huwa macrifatu eh, alfiqu huwa waxa weeye almacrifatu lati ariiqa ijtihaad buu noqonaya marka muxuu noqonaya haddii macrifada celino muxuu noqonaya alfiqu huwa waxaa weeye alfiqu waxaa weeye almacrifa wey waa garasho allatii macrifadaasoo ariiquha alijtihaad saasuu noqonaya tacriifku alfiqu he waxaa weeye huwa almacrifatu alatii ariiquha ijtihaad saasuu tacriifku saxiix ku noqonaya saasuu tacriifku saxiix ku noqonaya marka ayadaana muqalid kaa geli mayo muqalid bannaankaad tuur muqalid markaa bannaanka le muqalidku asagu ijtihaad waxba kuma gaarahaye wadaadadu wax weydiinaya cule sheekhu masaladaa ii waran saasay u dhacday ii waran buu dhahayaa marka isaga macrifadiisa garashadiisu muqalidka waxaa weeye waa culimmadu weydiinaya marka tacriif muxuu kuu noqday alfiqu almacrifa weeye alatii ariiquha ijtihaad iyo banaanka u tuuraysaa haddii aad dhahno allatii ariiquha ijtihaad aan u celin axkaamta oo sifo aan uga dhigna alaxkaam sharciya wuxuu noqonayaa markaas fiqigu wuxuu noqonaya yakuunu lfiqu fi laxkaami adaniya buu noqonaya markaas la soco alfiqu wuxuu markaa noqonaya e alaxkaam daniya buu noqonaya alatii ariiquha ijtihaad buu noqonaya markaas fiqigu wuxuu kuu noqonayaa axkaamta daniga ah oo ariiqeedu yahay ijtihaadka in lagu ijtihaado oo la raadiyo wa calaa daalika ma soo gelayaan axkaamta qadciga salaada wujuubkeeda sakada wujuubkeeda xajka wujuubkiisa sakada maxaa la yidhahdaa siyaamka wujuubkiisa wujuub shahaadatayn aliimaanu bilahi axkaamta qadciga oo taqaano dhan fiqi lagu magacaabi maayo markaa warka marka waa garday maylanta warkaa marka ma saxiix ba in la yidhahdo alaxkaamu alqadciya alcamaliya oo salaada wujuubkeeda qofka hadda usulka caamiga gee lala joogo salaada wujuubkeeda u garanaya doodna kama qorna hadda gultoori buu gelinaya taa macnaheedu marka markii la maro tacriifkan oo liya allatii ariiqa ijtihaad liir axkaam sharciya saa lagu waxeeyo axkaamta qadciga ku sugnaatay oo dhan laysa min alfiqhi wey warkayga miyaa la fahmo horta warkaa asagana war saxiixa maaha waana ariiqa uu maraayo shiraasi juweynina u maray warkaa asaga marka waxaa weye ikhtiyaarka asaga ikhtiyaar saxiixa maaha ikhtiyaar saxiixa maaha wuxuuna khilaafsan yahay ariiqada jamhuur usuuliyin buu khilaafsan yahay jamhuur iyo usuuliyiinta ayuu khilaafsan yahay wey marka asaga marka waa war laga xoog badan yahay w war laga xoog badan yahay marka hadda waxay noqonaysaa markii la duuduubo shiiraasi wuxuu u arkayaa sida juweyniba aan lagu soo maray ama lagu arkay wuxuu arkaya fiqigu inuu yahay uu ku gaabay oo maqsuur ku yahay calaa masaa'il daniya masaaisha daniga ah oo la baxtay lagu ijtaada ama masaail qadciya mayo oo fiqiga ah oo hadda aan misaalinay iishuqulkuma banaanka u tuuraaya warkaa marka war la yeeli karo ma aha weeye lanna waxa wey fiqiga waxaa gashee axkaam qaciya daniya labaduba ku jiraan wey saa daraadeed hadda kitaab walba fiqi markaasa usoo rogto kitaabu tahaaraa lagu leeya kitaabu salaa baa salada waa qaciya wujuubkeeda iyo hawleeda iyo inta ragcadooday tahay iyo inta salaada muslimiinta waajibka waa qaciya simaan baa la maraya xaj baa la maraya sakaa la maraya xagga fulaan baa la maraya hawlahaasana waa qacigu fiqina maaha halkan ku jirta wey isma qabanaysa marka isu kaa qaban maysa wey isu qaban maysa marka waa in la maro dariiqi hore in la maro oo sifada macrifada loo celiyo hada huwa saxiix hada huwa saxiix taa marka waa in waa in lagu baraarugo laga maarmaa waxaa kaloo baan fiqiga markii laga hadlaayo oo meelahan laga hadlaayo afar weji baa looga hadlaa afar weji ayaa looga hadlaa wejiga koowaad waxa weye fiqiga in oo maxaa la yidhaha lagu itlaaqo calaa jamiic alaxkaam sharciya la soco fiqi maxaa niri alfiqu baa lagu oranaya wa bihi hee jamiic axkaam sharciya wey min alcaqaa'id maxaa la yidhaha walcamaliyaat la kala reebi maayo middaa lama kala reebaayo waana tacriifka ugu fiican oo heer saraw ah, alfiq fi diin in lagu yidhaahdo axkaamta nebi maxamed diinta nebi maxamed oo dhan baa loo jeedaa waa ilaaqa ugu fiican wey ilaaqa ugu fiican minhu waxaa ka mid ah qowluhu tacaala liyatafaqahu fi diin liyatafaqahu fi diin maxaa laga wadaa ma minhaajka ha aqristeen ee mujtamaca ha aqristeen baa laga wadaa ee tahaarada ha barteen maya ka diini kulli baa laga wadaa ah, liyatafaqahu fi diin waxaa weeye ay diintoo dhan inay fahmaan wey min aliimaan biاllaahi caza wajal wاlislaam arkaan islam arkaan iimaan waxaasoo dhan inuu fahmo ayaa qofka laga hadlahayaa wey taa waa tacriif wey waxaana ka mida qowlkaas marka hadalka hadda aayadda qur-aanka lagama wado axkaamu sharciya oo maxaa la masaa'il fiqi lagama wadee axkaamu sharciya kullahaa baa laga wadaa san mitaalin waxaana ka mid a hadalka qowla abu xaniifa baa waxaa l fiqiga ka waran ma huwa alfiqi baa la isuuye alfiqu macrifatu nafsi maa laha wamaa calayha fiqi waxaa la yidhahda naftu inay garato oo ay ogaato ma wax iyadu xaq u leedahay waxay xaq u leedahay iyo xuquuqday leedahay inuu fahamto wamaa calayha iyada waxa laga raba waajibaadka saaran ilahay xaggiisa ka saaran rasuulka ka saaran muslimiinta ka saaran waajibaadka iyo arrimaha saaran labada ina maxaa la yidhahdaa macrifatu nafsi maa wamaa calayha waxa adigaad xaq u leedahay inaad samayso iyo waxa adugu xaq maxaa la yidhahdaa lagugu leeyahay inaad garato Ah, inaad garato ayaa yaa fiqi la yiraahda sida daraaddeed kitaab wuxuu leeyahay munlac alqaari wadaadka xanafi oo u sharxay kun sagaal boqo mxuu ahaa kun sagaal boqol eh, eh, eh, sagaashan iyo toddobadii baan akriyay sharax uu leeyahay mulla cali qaari wuxuu u bixiyey fiqu abar fiqu abar fiqu abar muxuu yahay fiqu abar iyo fiqu asqar baa jira fiqu abar maxaa weeye fiqu lcaqaa'id waliimaaniyaat wey watawxiid hada wa fiqu akbar fiqu asqar maxaa weeye waa inaad baratee minhaajka inaad maxaa la yihahda aad ku nafbaxdo warkaad garateen bay la marka laba fiqi baa jira fiqo akbar waxaad ujeeda akbar baa layihi kan kale maxaa wey fiql asqar marka hawlo kala duwan wey waxaan ah, la yaaba wadaad habeeni weyd muxaadaran jeedinahayaa reebada xawa waqti cajaa'ibdood la yaabaysaa waxaan ka hadlayaa buu yidhi calaamaatu saaca markaasu wuxuu leeyahay oo dhowra ku celcelinayaa waxaan ka hadlaynaa calaama eh, maxaa la yidhaha calaamaat eh, saacati suqra calaamaati saacati suqra yaa jamaaca ma calaamaati saacati suqra mise waa calaamaati suqra waa calaamaat lkubra ninkaynu weydiinaya tacbiirku waase ma calaamaati saaca ma calaamaati suqraaba mise waa calaamaati kubra mise waa saacati suqra waa saacati kubra saacaddu waa shay waaxida sheekh sakiinadka umuka saacaddu shay waaxida wey laysa laha suqra walaa kubra waxa laga hadlaayo kubra iyo suqra loola sifaynayaa waa calaamaadka wey lama haminba maxaadar jeedinayaa bule waxaan la yaaba anugu asaga lama yaabin lakin waxan la yaaba dadka dhegaysanaya waxata qof hal qofa baraarujinaya isu ku jiro alaysa minkum rajulu rajul ya jamaca hal nin oo xataa baraarujinaya war sheekhu sax saa ma aha kelimaduna saa sax kuma aha ma jiro waa la fadhiyaa waa dadku waa dhegaysanaya war waxyaalaasa lagu baraarugo waa la isku ceshooda oo qofku wuxuusan aqoonin uusan garanaynin intuu maqlo sheekh baa la dhahaa oo sheekh baa la noqdaa ummadduusan qarribin shareecaduna isan ku ciyaaro ilahi laga cabsado hawsha hawlsaca ma ayib almuhim iar waad barateen iabarna waad fahanteen macnaha waa saas wey macnuhu fiqabar iyo fiqaskarka waxaa la rabaa qofku inuu xooga siiyo fiqabarka inuu wakti ku bixiyo iimaaniyaadkiisa iyo caqaa'idda islaamkiisa u sugnaado oo u garto wax islaamkiisa burinaya waxa sugahaya qofku walaalayaal waa inuu daraasiyo xooga saaro ah, kabacdi fiqakarku markaas kuu asaxaya haddii laakiin fiqul akbarkaa uu qaldan iyo qariban yahay xaqiiqatana waxba ku hagaagi maayaan wax ku hagaagaya ma jiro waxaaguna habaan mansuuran bay noqonayaan marka iimaaniyaadka caqaa'idka iyo tawxiidka islaamka ha lagu dadaalo hawsha iyadaa xoogga ha la saaro ka socon idlaaqa labada fiqiga waxaa weeye in lagu idlaaqo kelimatu fiqi in lagu idlaaqo calaa axkaam camaliy axkaam alcamaliya axkaamta camaliga oo fiqiga oo la barto lagu camal falo arkaanu islaamku ay ka mid tahay in lagu camal falo axkaamta camaliga male cafwan inay tahay bas oo ictiqaadigu uusan ku jirin taasaa idlaaqa labaad waana sida loo badan yahay fiqa haddaad maqasho waxaa weeye alaxkaam alcamaliya weeye alatii laysat ictiqaadiya saasaa laga hadlaayo waa ilaaqa labaad w ilaaqan marka waa ilaaqan laftiisu waa fiican ya haddii saa la yihaahdo wax dhiba male w waxaadna ogaataa loo socotaa oo bilmunaasaba axkaamta in loo qaybiyo axkaam alctiqaadiya diinta in loo qaybiyo axkaam alictiqaadiya axkaam alcamaliya loo qaybiyo aayad qur'aan ama xadiisna maaha laakiin muxuu yahay waa islaax wadaada ay dejiyeen oo loogu talagalay dadka wax lagu fahansiiyo tawxiid wuxuu u qaybsamaa saddex bay la macno taha haadaa daliil Ah, wadaadada dhaaya tawxiidka maxaa u qaybiseen idinku diinta maxaa u qaybiseen maxaa la alcamaliya ictiqaadiya maxaa u qaybiseen keena daliilkeena maya waan fiirfiirino saasaan u qaybin hadda annaguna waan fiirfiirino sidaan u qaybin hada fiirin hada fiirin maxaa kala duwan sheekhu wax udhexeeya male sheekhu ah, wax u dhexeeya ma jiro marka muran ma jiro wey muran ma jiro marka in la yiraahda fiqi waxaa laga wada alaxkaam alcamaliya waxaa weeye waa isilaax wadaadadu ay maraan wax dhibana male waana saxiix wey wax dhiba male haddaan wax kale aan laga alifin weeyo midka saddeaad ilaaqa saddexaad oo fiqiga la sheego waxaa weeye cala almasaa'il daniya masaail alfiq waxa huwa almasaa'il daniya waa midka hadda uu maray e uu maray shiiraasi way la socow maxaanan idinkaa maraajix aanan soo marjuux marjuux wey ah, marjuux warka asaga laga marjuuxsanya in fiqiga lagu magacaabo alaxkaamu daniya walmasaa'il daniya lagu magacaabo haadaa marjuux walaysa biraajic raajixna waa midka labaad hadda la soco ilaaqa afraada ugu dambeya waxaa weeye fiqiga in lagu magacaabo cala alqudra calaa macrifati alaxkaam axkaamta inaad garato ama ijtihaad ku garo ama maxaa la yidhahda taqliid ku garo waxaad rabtaba ku garee fiqi waxaa la yidhahda inaad axkaamta garato ah, fiqi waxaa la yidhaahdaa macrifat laxkaam maxaad ku garatay taqliid baan ku garta wadaadaa ii sheegay ama anaa ijtihaday labada midkaa rabtaba ku garo kaa in lagu magacaabana way dhacdaa oo mararka qaarkood way dhacdaa weeye marka waxa ugu xoog badan oo ugu fiican labada hore in fiqi lagu magacaabo axkaamu shareeca kullaha in lagu magacaabo in lagu magacaabo hee fiqi in la yirahdo alakaam alcamaliya in la yiraahdo oo ictiqaadka laga saaro labadaas tacriif ayaa u fiican labada kale wax saasoo usii xoog badan ma aha wey aan ka socon waxa u baahan su-aal in la isweydiiyo oo muhiima ah. had iyo jeer faqiih iyo fiqi baan ku haynaa man huwa alfaqiih maalin oo soo marnay inaan baraajuwahay bilmunaasaba markaan soo maraynay manduumatu fadaliya inaan baraajuwahay faqiih faqiih man huwa alfaqiih faqiihii qofka faqiiha in laga hadlo waa iyaduna waa laga maarmana amaba faa'iida qofka taalibka inuu la soco laga maarmana faqiih qofka liyana faqiih waxaa la yidhaha alladii cindahu qudra calaa akhdi axkaami min aladilati sharciya faqiih waxaa la yidhahda qofka awood u leh ah, qofka awood iyo tabar u leh wey alladii cindahu qudra awood u leh iyo karid calaa akhdi alaxkaami asharciya min aladilati sharciya ka qaato ah, kitaabka iyo qur'aanka iyo sunnada qofka adilada ka soo qaaton cidna asagu marti u ahayn hada huwa alfaqiihu hada huwa alfaqiihu kitaaba wa sunna soo qaato weliba dee wuxuu qaadanaya inta badan waxa weye daliilu tafsiili wey daliil tafsiil daliil tafsiilkana maxaa weeyahay aayaadka qur-aanka iyo xadiista wey aayad kasta waa daliil tafsiiliya lanno aayaddan waxay le aqimu salaa hada wa daliil tafsiili wa aatu zakaat hada daliil tafsiili maxaa la yiraahdaa yusha kutiba calaykum siyam hada daliil tafsiil aadoo masale gooniga ka hadlaysa kutiba calaykum jihaad masale gooniga ka hadlaysa marka qofka awood u leh inuu axkaan iyo fiqi kala soo saaro intuu aayadka saa u fiiriyo oo mutaalaceeyo oo muraajayo aqri ku tadabburo kitaab kale axkaan kala baxo hada huwa alfaqiih wey ah, shaafici markii la yiri maxaa la yiraa ijmaaca maxaa inu xujiyay maxaa daliilu ah kitaabka ilahay baa saddex boqoloo jeer akhriyey saddex boqoloo jeer maalmo toban bir meelahaas saddex boqoloo jeer kitaabka ilahay la akhriyay yaa sheekha marka hade maxaad malaynaysaa daakasamaan laysa fiihe facebook walaa twitter walaa instagram walaa telegram walaa kada kada kada kada balaayadad waxaas ma jirin sheekh ah, shaafici gurigiis wuxuu ku tukan jira taraawiixda tahajudka weligii jamaaciya masaajid intuu tegey hee isagu lama horo imaam shaafici gurigiisaa marti loo soo haji halkaasu qur-aanka maxaa la yidhaahdaa tahajud ku dhamayn jiray taraawiixda weeye maaa la usbuuc walba dhowrka beriba qur-aan ku dhamayn jiray fuqaada kula tukan jireen almihii marka saddex boqoloo jeer inta la akriya kitaabka ilahi la mutaalaceeyey oo la muraajaciye iyo <laughs> aayad quraan laga soo dhiftay woy kabacdi wax ku radiya iyo wax ku qabsada waa la waayey woy lanno muxuu yahay waa tadabbur iyo ta'amul caalim mujtahid waxaa weeye naasixa wey maaha waxa lahu shubaha iska raaraadiya maaha waa nin maxaa la yidhahda ilaahay subxaana wa ikhlaas iyo diin iyo iimaan iyo aqoon geliyey wey saa daraaddeed wuxuu odhan jira lawdidtu ana hada alcilma nushira walaa yunsabu ilay waxaan jeclaan laha cilmiga iyo kutubtai anugu waxaan qoraayo in la nashriyo dadku ay ka faa'iidaystaan laakiin la dhihi ima shaafici baa iska lahaa aniga magacayga faraha laga qaado hada huwa ikhlaas wey sheekh hada huwa ikhlaas hada huwa ikhlaas wey iman islam jazahu llahu khayr almuhim maxaa la yidhaahdaa faqiih hada faqiih waa kaas wey faqiihu qofkaasaa laga wada axkaamta sharciga uu ka qaato uu ka qaato xukun ka qaato aan ka socono muxuu kaloo yiri meesha uu ku sheegay macrifatu laxkaam axkaam waa jamcu lxukm wey axkaam waa jamcu lxukmi xukm luga alcarabiya huwa almancu alxukmu huwa almanc shayga inaad manciso waxaa la xakamta calayhi idaa manacta canhu xukm waa xukumay markaad qofka ka manciso axkaamta shareecada iyo tacriifka asagana haddee waa maxaa tacriifka istilaaxigana waa iswadaawe laakiin xagga tacriifka istilaaxiga markii la yihahdo khitaabu shaaric baa la yihahda alaxkaam waxaa weeye khitaabu shaaric almutacaliq biafcaali mukalafiin baa la yihahda oo la socotaa khitaabka hadalka shaaric ilaahay iyo rasuulkiisa oo ku tacalluqo oo ka hadlaya ku dheganee biafcaali mukalafiin laa fi dawaatihi adiga daatadaada wax xukuma annaga ku tacalluqa ma jiro shaygan wax daatada ku tacalluqa ma jiro laakiin maxaa ku tacalluqaa ficilkii wax la samaynaayo ah. ficilkii wax la samaynay hadii lo sheekhu hebel ka waran ah. hebel maxaa ka warrabaa waxaad tirahdaa hebel waxaas waxaasu sameeyee hee xukunka samayntu maxay tahay ah, xukunka weydiin laakiin ay weydiin hebel muxuu yahay hadaa tira sheekh khamrada ka waran hadda khamrada ka waran khamr waa khamrow laakiin waxaad i weydiisaa sheekhow khamre cabitaankeeda ka waran khamre hadday kugu daata ma nijaasa hawna haweydii w laakiin khamra maxay tahay hayweydiin amra waay waa shay daataaw waa shay daataaw ayb beriis muxuu haddaad weydiiso hadda beriiska beriis waa beriis laakiin ma la cuni karaa a markaas xukun ka dhalanaya xukun markaas ka dhalan ma la cuni karaa illa cuntu waa ficil wey soo maa marka axkaamtu waxay ka hadlaysaa hee ficil bay ka hadlaysaa kama hadlayso daatada kuma taclo shuqulna kuma lew marka xukun waxaa la yidhaahdaa istilaax waxaa la yidhaahdaa khitaab shaaric waana hadal wey khitaab shaaric almutacaliq biafcaali mukalafiin biliqtidaa dalab laga wax lagaa dalbahayo ah, iqtidaa oo dalabkaa macuunya imaa tarki wa imaa ficil weeye aw takhyiir oo ibaaxadiya ow alwadci axkaamu sharciya saddexdaasa maxaa la yihahda looga hadlaawo ayb xukunka waa lagu kala duwanya xukun markii la yidhaahdo la soco usulfiqan hadda daraasaynaynaa xukun markii la yidhaahdo fuqahada iyo usuuliyadu waa kula duwan yihin fuqahadu xukun bay ku dhahayaan waxbayna ula jeedaan usuuliyadu waxay ku dhahayaan xukun waxbayna ula jeedaan waa inaa hawshaa la socoto haddii aadan la soconin hadda waa ku qaldamaysaa hadda waa ku qaldamaysa waxbaa kaa qaldamayo ayb marka usuuliyiintu xukmu sharci waxay u yaqaanaan daat lkhitaab shaaric hadalka ilaahay iyo rasuulkiisa u yaqaanaan xukum yaqaanaan haddaad tirahdo waa aqiimu salaa inama alacmaalu biniyaat waxay ku leeyihin hada awalku xukmu usuuliyiin ku leeyihin hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka ood akhriday waxay ku leeyihin hada huwa alxukmu markay waa garataen meelada daat alkhitaab nafsuhu ayay ku leeyin aayadda qur-aanka iyo xadiiska nafsuhu ay ku leeyihin hada xukmu bay ku dhahayaan usuuliyiin waxaa kuu yimid fuqaha kuu yimid fuqaha waxay ku leeyihin xukum waxaa la yidhaahdaa ee waxa ka dhasha waxa ka dhasha khitaabka waxa ka dhasha maad fahamtayba aayaddan aqimu salaa markii la yiraahdo oo salaaddii tukaday waxa ka dhashay ayaa waxaa la yidhaahdaa hee oo salaad ah salaadda maha aayadda qawluhu tacala aqimu salaa salaada markaan tukado haadaa huwa alxukm bay ku hada huwa alxukm waxa ka dhashay khitaabka oo waxa ka soo booday ayaa waxay ku leeyihiin xukmu ku dhahayaan ukmu ku marka waxay ku leeyihiin asalaatu waajiba haadaa huwa alxukmu bay kuleeyihin marka le asalaatu waajiba haadaa huwa alxukmu bay fuqaha ku leeyihin usuulna muxuu ku leeyahay waa aqiimu sala hada huwa alxukmu so lama kala tegin hala kala tego marka isaga kaa qaldami weliga howlahaas ayaga waa kala duwan yihin wala waa kala duwan yihin xukumka shuruud baa loo shardiyaa shuruud waa badanta lakiin afar shardi ayaan u arkay inaan maxaa la meeshaan ku sheego laakiin shuruud way badantaha afartaa shardi maxaa yihiin shardiga u horay waxaa weeye an yakuna maxaa la yihaahdaa an yakuna alxukmu khiaaban an yakuna alxukm xukm marka lagu leeyahay axkaamu sharciya ku jirna an yakuna alxukmu khitaaban hadal wey hadal ilaahay iyo hadalka rasuulka oo dee afcaasha rasuulka tarbiyaadka ay ku jiro kaasaa maxaa la yidhaha waxaa loo yaqaanaa xukm loo yaqaanaa khitaabu shaaric an yakuuna alxukmu khitaaban inuu khitaab yahay hadal yahay ayaa xukunka koobaad ayb Eh, ah, shardiga kooaad cafwan shardiga kooaad xukunku leeyahay waxaa weeye sharci baa xukmu sharci baa laga hadlaya an yakuuna alxukmu khitaaban hadal inuu yahay shardiga labaad maxaa weeye xukunku leeyahay an yakuuna hada alkhitaabu min allahi caza wajala aw min rasuuli alayh isalaatu wasalaam marka hore waa khitaab baa niri khitaabka ayaa iskale an yakuuna alkhitaabu min allahi caza wajal aw rasuuli alayh isalaatu wasalaam sidaa daraaddeed waxaa weeye waxyaalaha riyada iyo ismoodsiiska iyo awowgebaa ku riyooday iyo howlaha noocaasa iyo ilhaam baa la yihaahdaayo laysa bixukmi wey sheeg xukumku waa inuu noqdee khitaab min allahi caza wajala wa min rasuuli alayh salat slam waa inuu noqdo wey shardiga labaad waxa weeye an yakuuna alkhitaabu mutacalliq biafcaali mukalafiin laa fii dawaatin khitaabkan ee hadalkan laga hadlaayo waa inuu ku tacalluqo biafcaali mukalafiin weeye laakiin afcaasha ilaahay iyo maxaa la yidhaahdaa daatada ilaahay iyo makhluuqaadka daatadooda iyo midna kuma tacalluq midna kuma tacalluq lagamana hadlaayo midka shardiga afraad ugu dambey waxaa weeye أن يكون الخطاب بالطلب أو التأخير أو, أو تأخير أو تخيير عفوا أو التخيير أو الوضع khitaabku waa inuu noqdo bialab wax lagaa dalbayo alabkuna dee labu noqdaa in lagu leeyahay ifcal ama in lagu leeyahay laa tafcal labaduela waa alabe amarkii nahyu ama takyiir oo takyiirku de waa ibaaxadii oo noo imaan doontaa aw ilwadci wadcigana maxaa laga wadaa alaxkaam alwadciya axkaamta labaa loo qaybiya sheekhu waa taaban doon waa taaban doonaa labaa loo qayb axkaam takliifiya axkaam wadciya loo qaybiya marka axkaam takliifiya wey wax laga hadlayo aan ka socno inahaas akaam waa ku filan tahay akaam waa ku filan tahay shariica maxaa la yidhaha axkaamu sharciya laleeyahay shariica maxaa la yidhaha shariica asal ahaan waxaa la yidhaahdaa aariiq lwaadix anahj lwaadix shariica maxaa la yidhaha aariiq lwaadix anahj lwaadix shay iska waadixa baa la yidhaahdaa waay dayib waxaa kaloo sharca la yidhaahdaa idaa shariba almaa wa tanaawala bifami biyaha markaad afkaaga saarto somaali maxau yaqaana raqid baa loo yaqana weliba haddaad inta timaado amaballiga biyaha afka aad saarta aduu ka cabsan adoon weel darsan baa la yidhaha sharca almaa bifami ama bifihi baa la afkiisa ku cabay biyaha afka cadsaatoo weel darsan ayaa la sharc marka macnaheedu maxaa weeye shareecada nebi maxamed waa webi iyo daad iyo balli weeye adigu intaad afka saarto ka cabo ka dhargoy nima imuka qaadanaya inbuu ka qaadanaya ayb marka shareecada sheegana maaa sharcati dawaab baa le filma biyuu xooluu biyihii ayay dhaceen baa le marka hilada iyo webiga intiiba ay dhacaan ayaa le sharcati dawaab marka macnaheedu waxaa weeye shariica waxaa weeye aariiq albayin alwaadix ayaa shareeca laga wada asal ahaan ama sharci laga wada shariica maxaa la yidhaahdaa shariica haddaad maqasho oo shariica la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa mawdicun calaa shaati nahyi shariica waxaa wale waa meesha webiga hilada oo laga cabo shariica haddii warka waad garatay baylad almuhim soo duuduub istilaaxa maxaa la yidhahdaa istilaxa waxa la yihahda maa sanna allahu min addiin wa amara bih istilax shariica waxaa la yidhahdaa maa sanna allahu alla wuxuu jideeyey wa amara bih dhinac kale waxa lagu tacrifiya in la wadcun ilaahiyun weeye waa ilaahay dejintiisa oo shareecada waa la yihahda wadcun ilaahiyun ayaa la yidhahdaa o qaar baa waxay dhahaan huwa الاctimaaru bاltizaam اcubudiya ictimaar waa inaad amar qaadato biltizaam oo laazimta alcubudiyata ilahay inaad caabudo adagoo shariico adugu almuhim sharica waxaa weeye wadcun ilaahiyun waxaa weeye ama maa sana allahu caza wajala min addiini wa amara bi ilaahay wuxuu jideeyey oo haddana ummadda amray haadaa huwa shariica baa la yihahda aqsaam shareecada aqsaam baa loo qaybiya asharcu lmunazal washarcu mubadel washarcu muawal sadcaasaa loo qaybiya iska ilaali weliga sharcu munazl maxaa weeye waa shareecada nebi maxamed oo maxfuudka alkitaab wasunna oo maxfuudka la xujaysanayo lagu dhaqmaayo hada huwa sharcu munazl wey sheekh sharcu muawal maxaa weeye aqwaal culamaa wa tafaasiirihim wey ah, waxa kutub aad tafaasiir iyo fasirid xadiid la fasiray quraan la fasiray hada huwa sharcu muawal wey sharcu ah, muawal waxbaa lagu cadaynaya waxbaa la jicinaya waxbaa la sharcaya lagu maxaa la yihahdaa lagu lagu soo dhawaynayaa sharcu mubadel maxaa weeye sharcu mubadel waxa waa aqwaasha baatilkaa hadday rabaan culummada islaamku ba hala ahaadeen iyo diimihii horoo la bedelay qowl kastoo baatila oo diinta qarinayo dilaacinayo diinta shuqul ku lahay haadaa sharculmubadel wey limaada liannahu shareecadu doorinaya oo ridaayo meel kale ka tuurahaya marka sharculmubadel iska ilaali wadaadadana dee waa ka buuxaa Ah, wax la radinaayo ood maqasho la naqra in badan oo ka midu ah waa sharci mubadel oo diintahee ah. lagu dhaawacayo diinta lagu dhawa marka sharci mubadel weligaa iska marka waxaa la rabaa sharci munazal sharci muawal labadaa sharci marka muawalkaa ayuu ka dhashaa oo ka soo boodaa sharci mubadel halkaas ka soo boodaa in badan in badan halkaas ka soo boodaa axkaam axkaamta marka wadaadka axkaamul eh, waa jamcu xukman axkaamta asaga ka hadli doona qayb u qaybin doonaa qayb u qaybin doonaa marka waa arkaynaa wuxuuna yidhi eh, walfiqu fiqigii waxaa weeye macrifatu macrifa waxaan idhi idraag macrifa bimacnaa idraag walfiqhu fiqiga fahamka waxaa la yidhaahdaa macrifata idraag weeye la haleelo oo la garto alaxkaam asharciya axkaamta sharcigaa la guday allati nusba ila shariica weeye laysa ila alcaqliya huna waxa weye axkaamu sharciya markii lagu yiro axkaamta sharci lagu sifeeyey waxaa weeye axkaamu alcaqliya waa kaa baxday laba waa ka badan tahay hal naartu waa kulushahay biyuhu waa qabow yihiin dhagaxku waa adag yahay waxa lagama hadlayo science iyo maxaa la yidhaha biology meeshan loogama hadlayo axkaamu sharciya baa meeshan looga hadlaya allatii macrifadaasoo eh. alka celinayna oo saxiixa macrifadaan celinayna axkaamta ku gambinayna leanna axkaamta haddaan u celino axkaam daniya basay noqonaysaa fiqi danigu noqonaya manarn warkaas warkaa asagoo marjuucu allatii macrifadaasoo dariiquhaa jidka lagu gaarahayo uu noqdo he alijtihaad in la ijtihaado in la ijtihaado ijtihaadka ka hadli maayo hadda baab dhan buu wadaad ku gunjiro xura alqowlu fi ijtihaad buu ohan doonaa isaga ka hadli doona marka u bixi mayno waqti naga qaadan mayso wuxuu yii alaxkaamu sharciyat axkaamta sharciga hiy alwaajib wlmanduub wlmubaax wlmaxduur wlmakruh wsaxiix wlbaail wadaadku waa tiriye hadda muxuu tiriyey axkaamu sharciya ayuu tiriyey ayib axkaamu sharciya ayuu halkan ku tiriyey muxuuna hadda sheegay toddoba ayuu sheegay alaysa kadalika shan axkaamu takliifiya laba wuxuu sheegay axkaamu wadciya ayuu sheegay ah, wa haada maxaa la yidhahde fii qusuur baa ku jira fii qusuur baa ku jira lannu intaa ma aha axkaamtu ma aha ma aha mil inuu waa ahaydu hadda axkaamu khamsa haddii la yidhaha wuu sheegay oo shan buu ka sheegay wuxuu yahy alwaajib walmandub walmubaax walmaxduur walmakruuh shantaa wuu sheegay laakiin markuu saxiix walbaatil ku daray hee inuu intaa ku gaabsado ma ahay inuu ama kala gooyo oo yidha axkaamu takliifiya intuu shan noo sheego axkaamu wadciya gooni noo sheego warku uu ahaa wey laakiin hadda isu kaan ada qabtay wey dabaqabashadaasun laysa bisaxiix sidaana yaa maray sidaana yaa maray waraqaadka ha waa idin sheeg labadaa wad wadaad midna wuxuu dhintay hee toddobaatan iyo lixdii afar boqol todobaatan iyo lixdii midna wuxuu dhintay afar boqol toddobaatan iyo sideeddii buu dhintay waxba marka uma dhexay labanna marka isu midoo saaxiibo oo isu taga ayay ahan isku waqti waxalifay marka xagga marka wax la qorayana waa la isku ta'asuraa marka wax la qorayo zaman la wada nool yahay waa la isku ta'asuraa oo waa la isisaamaya waa la israadeeya qof bini aadamku dhagax meel fadhiya ma waa la isisaamayna waa la israadeynaya tayib marka kitaab kus kitaabka haba ka weynaadee waa la isisaamaynaya waa la israadeynaya wey kitaab kitaabka horeba ha ka weynaadee almuhim marka axkaamta hadda waajib buu ka hormaray waajib maxaa layaha wajib luqa alcarabiya waa asaaqid baa layihaha alwaajib waxwa saaqid wey luqa alcarabiya waxa layaha alwaajib faidaa wajabat junuubaha fakuluu minha waajib maxaa la yihahda asaaqid wey shayga saaqidka oo dhacay ayaa waajib la yihahdaa tayib kaasaa la yihahdaa laakiin istilaax maxaa layaha hadda sheekhu ma tacriifin oo tacriif luqawiya iyo mid maxaa layaha sharciya midna ma ma tacriifin wey xaqiiqatan labada midna ma tacriifin sidaas daraaddeed markuu tiriyey shantooda wuxuu ku yidhi فالواaجب waxaa weeye ma تacalق العقاab بtrki kaصلaواaت الخمس والزakawاaت وraد الwadاaع والmqصud وغayri dalika waajib waxaa la yihahda ma shay baa la yihahda tacalaqa uu ku dhegay alciqaabu ciqaab baa ku qabanahaya wey bitarkihi bitarki ficli inaad samayso waxaa weeye ciqaab baa ku qabanahaya wey ka salawaati alkhamsi salaadaha shanta oo dee waajibkaa wey wasakawaad sakawaadka inaad bixiso wey sakawaadka xuquuqda lagu leeyahay inaad bixiso weeye ayb iyo waraddi lwadaa'ic wadaa'icdii xoolaha waxyaalaha laguu dhibtay oo dadku ay kugu ammaanaystay inaad celiso wey walmaqsuud wixii aad soo qasbatay soo booriso soo dhacday inaad iska celiso wey waxyaalahaasoo dhan ayaa waajibka ka mida ah. marka hadda waad ujeedaa waajib hadda muusan tahay luuqatana ma tacriifin istilaaxna ma tacriifin meesha waxa hadda uu ku qorayna waxaa weeye maa tacalaqa eh, ciqaab bitarki uu yiri waxaa weeye waa waxa loo yaqaano tacriifu shay bihimaarihi weye waa xukmi ku ah, hada laysa bisaxiix hada laysa bisaxiix hawshaa iyada waxay eh, mualifku laba khaaaba waa ku jira ama saddex khaaaba hadho khaaa koowaad waxa weeye axkaamu takliifiya axkaamu maxaa la yidhaahdaa wadcigii isdhexgeliyey laba waxa weeye axkaamu takliifiya inuu ku tacliiqiyey simaarteedii iyo miraheedii inuu ku tacriifiyey saddex khaaa saddexaada ku jira waxaa weeye masha calaa ariiqati اlfuqaha walam yamsha calaa ariiqati اlusuuliyiin kitabkuna kitab usul meesha usul looga hadlo fiqi loogama hadlaayo waajib waxaa weeye hadalka waxaa iskale fuqaha iskale wey leysa bikalaami usuuliyiin marka mulaaxadaadkaasoo dhanu waa ku jiraan lacaadkaasoo ku jira waqtigiina hadde waaba nahayaaba waqtiga waa nahayaaba aan ka soconno marka waajibku waa huwa saaqid baan idhi maxaa la waa shayga saaqidkaa laakiin haddii la tacriifiyo isilaax usuuliyinta haddii la maro wuxuu noqonayaa maa alabahu shaaricu e ficlahu alaban jaaziman maa alabahu shaaricu ficlahu alaban jaaziman sharcu sharcu wuxuu kaa dalbay inaad samayso maxaa la ficli jaazima oo go-an taas maxaa la tacriifku saxiixa usuuliyintu kaasuu noqonahayaa kaas ayuu noqonahayaa ayib waajibku waajibku had waa xukmugu ah huwa alxukm cinda alfuqaha hadda la soco waajibku waajib waajibka xaggee laga keenaa min awjaba baa laga keenay min awjaba yuujabu he maxaa la yidhaha fahuwa alwaajib baa laga keenay ficil rubaaciyaa laga keenay la socooda maxaa u dhexeeya alwujuub iyo iijaab iyo waajib maxaa u dhexeeya ah, iijaab haddii la waa ficlullahi caza wajalow iijaab haddii la yidhaha he waa ficlullahi caza wajalow wujuub haddii la yidhaahdana waa ficlu mukalafiini mukalafiinta waxa qabanhayo waajibkuna muxuu yahay waxa ka dhalanaya timaarta waxa kasoo boodahaya oo dambowe waana hadal ay wataan fuqahadu inta badan ay wataan laakin usuuliyintu waxaa fiican inay yidhaahdaa oo ariiqat usuuliya waxaa wey in la yihahdo meesha hadda falwaajibu ka yiri inuu yahay faliijaabu inuu yihahdo ariiqat usuuliya waxay inu yihahdo faliijaab inuu yihahdo saas ahayd ariiqa usuuliyintu laakin ariiqa waa ariiqa fuqahaa ariiqat fuqahaa weeye marka axkaamtoo dhan hadda shantaw noo tirin doona waan dul mari doonaaye wuxuu ku wadi doonaa inuu yidhaahdo ariiqat fuqahaa oo waxay sida saxiixa waxayd inuu yidhaahdo markuu ariiqat usuuliyiin uu marahayo waxayd inuu yidhaahdo aliijaabu wاlnadbu wاlibaaxatu wاlxadru wاlkaraahatu saasay inuu maro marka waa garteen baylata meesha hadda waajib la yiri waxayd inuu yidhahdo aliijaabu nadbi meeshu manduub meeshu la yidhahdo annadbu inuu yihahdo meeshu mubaaxna yidhi alibaaxa inuu yihahdo almaxduur meeshu yihahday alxadr inuu yihahdo meeshu almakruh inuu yihahdo alkaraaha ahdo saas hada ariiqat usuuliya ariiqan marka ariiqat fuqahaa oo minhaajka kuugu qoray abushujaaca kaa wey iyo safiinatu sala kaana anagu uma jeedno marka waxay inuu yidhaahdo aliijaabu wاlnadbu wاlibaaxatu wاlxadru wاlkarahatu saasa inuu yihahdo ariiqadaa marka muusa marin juwaynina waa mara soo saas ma juwaynina waa maray wey marka labaduba inay mulaaxada ku jirto ayaad fahmaysaa laakiin in badan markii la joogo waraqaadka waxyaala lama baraarujin karo maxaa loo baraarujin karin qofkii baa kitaabka bilow ku aw hadii marka waxaa la akriyo kitaabka qofka waa ka tegay usoo noqon mid wadaad qariban yaa maanta na helayo wuuna waa markaas isaga soo tegay wy laakiin markii halkaa la joogo haddaan hadda isaga tagno oon saa ku wadno haddi goorna wax la fahmaya ayuha alikhwa ma iska daynaa a ah, horaan uga qaadna haddii hadda saa looga tago weliga waxba fahmi maysid w ah, weliga waxba fahmi maysid waa iska soconaysaa weliga soo soconaysa marka sacayna maa mid ayada ayada maa ayib aan ka socono eh, nadbigaa kuu yimid nadbigaa kuu yimid ama iska dulma mid walbaa tacriifine falwaajib wuxuu yii waajib waxaan idhi dariiqat usuliya waxa way in la yihahdo he aliijaab in la yihahdo ama alwujuub la yihahdo maa shay baa layaa tacalaqa uu ku dhegay maxaal alciqaabu in lagu ciqaabo in lagu karbaasho bitarki ka tegisa aad ka tagtay weeye ka salawaati alkhamsa wazakawaati waradi lwadaaci waxyaalaha wadaacda lagu dhiibtay inaad iska celisay maa walmaqsuud waxaad soo booriy wagayri dalika ayb aan ka socono walmanduub wuxuu yahay almanduub in la yihahda he dariiqat rasul maxa wey in la yihahdo annadbu in la yihahdo nadbi maxaa luqa alcarabiya waxaa la yihaha annadbu waxaa weeye almuclan ah, almuclan adducaa nadbi luqa alcarabiya waxaa la yihahda cafwan luqa alcarabiya waxaa la yihahda adducaa abducaa shayga la caddeeyo ayaa la yirahdaa abducaa ayaa la shayga cad baa la yirahdaa nadi loo istilaac maxaa la yiraahdaa waxaa la yiraahdaa almuclan walma'duuru fiih almuclan shayga shaaca laga qaaday oo lagu idmoo ku soco lu yiri kaasaa istilaax la yirahdaa wixii walmamduuba waxaa la maa shay baa la yiraahdaa yatacallaq uu ku xiran yahay ahawaaba abaalmarini ajar weeye bificli samayntiisa weeye oo walaa yatacalaq uusan ku xirnayn oo ku dhegano qabanayn alciqaabu ciqaab iyo karbaashidi weeye bitarki asaga aad ka tagta wey ka salawaati nafli salaadaha sunooyinka wasadaqaati tatawuc sadaqaadka tatawuca weeye iyo wagayri daalika kuwaas waxaan ahaynoo min qurabi waxa alla loogu dhowaadaa almustaxabati ee la jeclaysto wanaagsan ayaa nadbi la yihaahdaa ayaa nadbi la yihahdaa wuxuu yihi walmubaaxu he ariiqat usuuliyiin maxay tahay alibaaxa wey wlmubaax walibaaxa waxaa weeye mubaax waxaa weye maa shay baa la yihahdaa laa sawaaba ajar uusan ku jirin fii ficlihi laakiin haddii hadda manduubka haddaan tacriifayna ariiqata usulan ku tacni maxaan dhahaynaa maa dalabahu sharcu ee dalaban hayra jaazim wey sharcu dalbay laakiin aan go-ayn ayb ibaaxa laakiin haddaan tacriifayna maxaan dhahaynaa e maa adna maa adina shaaricu he tarkii waa ficli saas noqonaya maa adina shaaricu ama maa laa yatacalaqu bihi amru walaa nahyu ibaaca maxay noqonaysaa ariiqatu usul marka uta carabiso alibaaca waxaa weeye maa laa yatacalaqu e bihi amru walaa nahyu baad dhahaysaa amar iyo nahyi midna kuma tacalluqo nidaati weliba nidaati wey la soco nidaati asaga daadisa laga hadlay laakiin haddii wax kala soo maraan e waajibu isu bedeli ama xaaraam isu bedeli karaa waajibi xaaraan labadaba waa noqon karaa labadaba he waa noqon karaa marka walma waxaa la yihahdaa maala hawaaba wuxuusan ku jiri fi ficil samaydiisa walaa ciqaaba fi tarki wey nidaati baan laga hadlaya kicakli ayibi waxyaalaha ayibka macmacaanka inaad iska cunto xalwada iyo buskudka iyo iyo xanjada iyo waxaad agta iska cun waxyaaa macmacaanka iyo afikaadhadaada iyo mooskaaga liintaa macmacaankaaga iska cun weeye wa lubsi naacimi shayga dharka jirjircsan shayga jiricsanoo xariirta jirka u roon hee inaad labisato xaragada ay ku jirto iska jiricsan inaad ku labisato wey laanno waxyaalaha macmacaanka la cunay dharka xariirta iyo sharka jilicsan iyo lalabisto waxay kutusaysaabay kuleeyiin he ninkaanu ninaan saahid ahayn kutusaysaa ah, laakiin maxaa wey oogaa hadal iska hadal iska jira w nawmu hurdo weeye iyo walmash in la sixo walmash in la socdo ayib wagayri dalika min almubaaxaat iyo kayrka waxaas waxaan ahayno mubaaxaatkaa ayaa maxaa la yirahda ibaaxa la yidhaahdaa weeye ayib tacriifkeedina waa fahmi walmaxduuru maxduur waxaa weeye min alxadri baa laga keenay wahuwa almancu huwa almancu waa marcu wey waa shayga la diido ayaa la yiraahdaa shayga in la diido ayaa la yirahdaa waana xaaraamtii baana dee laga wadaa ma shay baa la yihahda maxduurkii weeye laakiin eh, ariiqatu maxaa la yihahdaa usuuliyiin haddii lagu soconay waxay in la yihahda alxadru in la yihahdo ama in la yihahda ataxriim in la yihahdo labadaa midkood in la maray ahayd ariiqatu usul haddaad ku soconayso alxadru inaad tirahdo masarka ismaasho wal maxduur waa ism mafcuul dee la soco maxduur iyo manduub iyo ism mafcuul ism mafcuul iyo wajaba iyo maxaa waajiba ism mafcuul ayb marka maxduurku maaa inaad tira alxadu inaad tiraahdo musaasa dariiqatu usuuliya maxayna noqonataa haddii la tacriifiyo maxaa la yidhaahdaa ii sheegay dariiqadii usuuliyada lagu tacriif wuxuu noqonayaa maa talabahu shaaricu tarka wee talaban jaaziman go-an bay noqonaysaa way xaaraan saasay noqonaysaa maa tacallaqa wuxuu ku xirmay alciqaabu ciqaab baa ku xirmay weeye bificlihi asaga samaydiisa haddaad samaysa xaaraan iyo macduur waxaa ku tacalluqayahe in lou ciqaabaa ka dhalanaysa wey ka zina maaa zinadii weeye iyo walliwaad qofku inuu zina u sameeyo maaa la yihahdo xadgudbo iyo walliwaad iyo maxaa la yidhahda ragga oo gadaal isaga taga walqasbi iyo maxaa layiha eh, in wax la booliyo oo la dhaco weeye wa sariqati iyo xatooyo booliyada qasbigu waa in qofka xoog wax looga qaado sariqaduna waa in loo dhunto maxaa la yidhahda si qarsoon wax looga qaato mid walba xukun buu leeyahay mid walba xukun buu le kala duwan midna goyn buu leeyahay midna tacsiir iyo baabab kale ayuu leeyahay iyo wakayri daalika kuwaas waxaan ahayn min almacaasi kuwaasoo canana macaasi oo dhan ayaa xaaraama weeye shirkiga iyo gaalnimadii iyo beentii waxyaalahaas dhan baa ka mida wey walmakruuhu dariiqata haddaan ku socona usuli maxaan dhahayna karaahin la yihahday ahaydu karaahin la yihahd ayay ahaydu walmakruuhu waxa wey maa tarakow maa maa shay bane tarku inaad kaga tagto afdal uu ka fadli baday oo ka fiican yahay min ficli inaad samayso wey makruuh inaad samayso iyo inaad ka tagto waxaa fiican ee inaad ka tagto ayaa fiican weeye maaa ka salaati weye salaadi waa maca iltifaat aad milicsata salaad dhinacyadaa milicsanayso hadba dhinacaad eegayso hadba aad gardamoonayso hadba aad qooraadka qof ka fiirinayso waa karaawi hawshaa ma fiicino haddaysan maslaxa jirin maslaxa hadday jirta laysa bikaraawi ah, nabi maxamed alay slam waxaa kusugan saxiixaynka inuu nin uu u diray meel sariya u dirayo meeshaa naga waardiya buurtaan iyagoo duulaan lagu jiro kabacdina nebigu meeshuu rag saxaabada u diro waardiya ay ka hayeen oo hadba milicsanaayen hadday marka maslaxa jihaadiya ku jirto oo rag lala xisaabtamayo he laysa bikaraawi Ah, laakiin haddaad masaajka xaafadaad iska tukanayso e karaaho lamana ogolow hawshaa lama ogolow laakiin haddana jihaadku hawlo kalea ku jiro hawlo kale oo maaa axkaan ciida ka badan oo gooni u leeyahay ayaa jiro wey oo ma ubaahan waqti gooni in looga hadlo minaha waxaa ka mid haddaad ah odag tahay madax boosh ku yahay inaad soo madoobaysato ah, dadaftan gabdhaha inaad xoogaa sirtaan jihaadka gala madaxna soo madoobaysa wey lakin adoo gurigaaga iska fadhiyan madaxa gabdhaha u madoobaysanaya lagaa yeeli maayo warkaa isaga hawsha hawsha madoob meel kale ka furanta iska ilaali maa tarku afdal min ficli wey ka salaati weeye ka salaati macadifaat wey iyo wsalaatu fii acطaani ibil salaatu in lagu tukado fii acطaani xerada iyo moolada alibili geela xilsa in lagu tukado iyaduna waa makruuh wey waa makruuh makru hawsha iyada xadiis baa dee kusoo aroortay laakiin waxa salaada xerada geel waxa salaada loo yiri yaan lagu tukani yay fuqahadu isku hayaan qaar waxay leeyihin waa kowna nijaasa ay tahay qolyhii kownaha nijaasa waxaa la yidhi xerada arigaba waa lagu tukada midaana kaadi baa tan midaana dhiriiq baa tan kana saara tan kana saara taana maxay nijaasada xagga kala duwanta qodaa halkaasa lagu bulsho qolan waxay dhaheen maya waxaa loo diiday cillada loo diiday waxaa weeye geelaa waalanoo waa xayawaan dhib badanoo markaad sujuuddo rukuucod intuu kaa dadiyo kugu tumanay madax ku jebinhayaa sidaa daraaddeed haddii xerada geelu ka maqan yahay oon geel joogin waa isaga tukan kartaa markakarteen baylata marka waxaa laga hadlayaa marki geelu joogo xerdan kudkood lakin geel hadduu ka maqan yahay khaali hadday tahay waa kudufan kartaa ah, alwarka duduubsi marka waa laysku haya cillada loo diida xerda geela in kudkood ma linijaasa mise waa likowni geelu uu maxaa layiraa ibilku uu dhibka maxaa layaa dhib badan yahay waa laysku hayaa waa laysku hayaa tayib ibnu mundir wuxuu yiraa ijmacu soo raraa kitaabkiisa ashraaf calaa madaahib maxaa la yiraa ah, culamaa ilamsaar iyo awsadka labada wuxuu soo raraa imaamu shaafic cid ka horreysay oo tiri xerada ariga lagu xareeya moorada ariga laguma tukan karo maha inagu la socdo fuqaha wuxuu leey qabla shaafici waxay qabeen xerada ariga in lagu tukan karo wax khilaafna kuma jira saa usoo socta isaga tukan xerada arigu saa ka foofay iyo arigoo fadhiya laakiin shaafica war keenay ah, warkaa waa gardan baydad marka waa si ismacluuma marka wadaad soomaaliya marka dhahaya ii sheeg xerada ariga lagu tukan karo xerada arigu waa nijaaso iyo digada arigu waa nijaaso iyo kaaya arigu waa nijaaso waa in warkaa le waa ijmaac bay macnaha foodi maysa leeyahay laanna ijmaac shaafici lagala hormay noqonaysaa ijmaac uu qarariyey baa imaamu shaafici lagu celi karaa war kuma sahlan naib laakiin xerada geela waa laysku haya warkeedu waa saawy lakin xadiis waa kuso ortay in la nahiyey lakin waxa loo nahiyey in laysku haya oo nahiga waxa ka dhalanaysa haddaan salaad ku tukado anoo jaahiloon ogeyn ama meel kaloo ku tukada aan waayo ama aanba uqasa salaad ma buraysa ma la soo celinsa lama soo celinay wadaad waxa la soo celinay kuwa qabal moo tukan karo qolo waxa lama soo celinay salaad waa saxiix marka abubakar maylo gobol isku haya ma socon wuxuu maxaa leey waa ijtimaal samaa wa ijtimaal macnaha inaad marada aad hillaabato ijtimaal inaad huwato ood hillaabato maradaad iyo go-aagi iyo aad hillaabato asamaa oon meel ka samaaga waxaa wey meel ka daloosha jidhkaaga male go weyn baa inta huwatay haddii adigoo dhan saa laguu tuuro sidii dhiil saab la geliyey hee xaggaaba laguu tuuri karaa gacan kuu baxsan iyo meel kuu baxsan midna ma jiro goba inta madaxa iska saartay yulaa dhulka yaala lugaha yaala roog baadba gebigaaba siyeeri ayaad isgelisay taasoo kale in loo tukado lama ogolow noocaasoo kale maaa maaa maryo loo wado ama loo tukado hawshaa lama ogolo wakayri daalika kuwaas waxaan ahayn oo mimaa shaygii ka mida nuhya la reebay canhu xaggiisa calaa wajhi tanziih wejhi tanziiha laga fiican yahay nasaha wuu laga fiican yahay lianno karaahada waxaa la yidhahdaa karaahatu taxriim iyo karaahatu tansiih bay wadaadadu qaybiyo karaahatu taxriim waxaa weeye waa xoog badan adila ku tawid maxaa le karaahatu tansiih baa loo qaybiyaa karaahatu tanzih ayaa la yidhaha maxaa karaahatu taxriim baa la yidhaha karaahatu tanzih maxay tahay waa wax laga fiican yahay wey wax laga fiican yahay saasuu raba wadaadku inuu yidhaahdo ayb intana marka aanaan u gelin labada kelimo uu ku gebagabaynayo casharkan aan ku gebagabaynayno howlaan hadda uu yidhi oo hadda siduu ku tacriifeeyey wax badan baan ka taabanay wax badan baan ka taaban oon ka sheegnay laakiin sidaan hadda wadaadku wax ku tacriifiyo falwaajibu maa tacalaqa alciqaabu bitarkihi howlaha u daldalay waxaa weeye waataan baraarujinay oon wax ku tacriifiyee shayga mirihiisa iyo simaartiisa ku tacriifiyo leanna waajibka maxaa ka dhalanaya haddaad ka in lagu ciqaabo waajibka haddaad samayso maxaa ka dhalanaya in lagu abaal mariyo howlahaas waa shayga mirihiisa iyo xukunkiisii tacriifka asagaana waxaa weeye waxaa ku jira hee tacriifaat muctazila weeye la socda ilaana muctasilada maxay qabaan waajib qofkii sameeyehee somaana soo tajiid tawxiid mufiid markaa aqrinayna somaana soo sheegin haddii aad samayso kutubtu sheekh cilmiga iyo shareecadu waa shay waaxid wey haddaad tiraafiqigaan baranaya caqaydka xagga u tuuraya waxba fahmi maysid haddaad tiraafiqigaan baranaya usuul fiqigaan tuuraya waxba fahmi maysid wa bilmunaasaba usuul fiqiga waxaa dhex yaallahee madaahib maxaade mutakalimiin oo caqaa'idkoodiya baa dhex yaalla waa qatare la socdo ah, sidaas daraaddeed wadaadan caqaa'idka la socdo hadduu akriyo hada madaahib ashacri muctasila iyo jahmiya iyo maaturidu kaa darjinaya hadhowna usuushaada ayaa isbaraanbarayso hadba leexanaysa marka khatar almuhim waaa halkan ku jira shayga muctasila waxay qabaan waajib qofkii sameeyehee maxaan soo marnay ilaahay inuu qasab inay abaal mariyo haya xaaraan qof ku dhacana maxaa lagu samaynayaa qasab inay tahay la ciqaabo markaa kala dambaynata hunaa waa tana halkan marka haddana waa ku haysaa markaa waa war muctasilo baa meesha ka soo uraayo walasnahee min almuctazila muctazila anagu maahayo marka ictizaalkii ayaa meelaha ku jira lianno kutubtii abubakr baaqilaani oo usulfiqa ataqriib ayaa la akriyo meeshaan ka buuxa way la soco halkaasa wax laga keena ah, wadaadadu meel cidlaa wax kaba soo dhogocaynayaan wadaadadu meel bay ku xiran yihiin oo wax kasoo kasoo dheeganaya marka balaayadu halkaas kasoo burqanaysaa halkaas ay kasoo burqanaysa iyo muctamadkii maxaa la yirahda bay kasoo burqanaysaa marka tacriifka asaga laysa bisaxiix laysa bisaxiix maxaa saxiixa saxiix waxaa ah saxiixa anagoo meel u kaxayna maxaa saxiix anagoo meel u kaxayna garan weynay oo warkaan war muctasila intay wadaada ishaareen la isaga tago meel u kaxayna garan maxaa saxiixa sheekhanaga sheekh cabdinuur sharif xasan sharif inaad sharif maqbuul raxmatullahi raxmatan waas yaa nooga riday maxaa la dhahaya meesha waa inaad tiraahdo yastaxiqu waa inaad tiraahdo meesha hadda aad maantao dhan la daldalaya maa yatacallaqu alciqaab bitarki inaad tiraahdo ee ma yastaxiqu yastaxiqu ku bed wuxuu mutaahe in la ciqaabo ilaahay baa xaqula inuu xaaraan ku dhaco haye waajibkii hadduu sameeyo khayraadka sameeyana he yastaxiqu ah, in la abaal mariyo ama annagu inaan dhahna waa waajib in la abaal mariyo waa waajib in la cadaabo hawshaa hawlmuxsin u bixin mayno marka yastaxiqu waa inaad meeshaa ayadaa maxa lagu bedelo hada huwa saxiix yastaxiqu in hawshaa lagu bedelo taasaa saxiixa wey lagu bedelo meelaha iyaga aan ka socono ayib waxaa kuu yimi meesha uu ku gebagabeeyey meesha uu ku gebagabeeyey oo ah wasaxiixu wuxuu yidhi maa tacalaqa bihi nufuudu wa bihi lmaqsuud kasalawat aljaa'iza wlbuyuuc lmaadiya wasaxiixu xaali halkaa wuxuu ka bilaabay axkaamta qaybtii labayd oo ahayd axkaamee axkaam wadciya ayuu ka bilaabay axkaam takliifiya khamsa ah khilaaf awla markii lagu daro wuu ka soo baxay warkeeduna waa dhamaad hadda halkan wuxuu ka bilaabay akaam maxaa la yihaa wadciya wadciyana maxaa laga wadaa waa calaamaad la dejiyey waxaad oad ku camalfalaysa maaha salaada duur markii qoraxdu ay halkaa u wareegto tuko baa lagu yidhi casarka markay intaa gaarto tuko maqribka markay saa u dhacdo salaad tukaa lagu waa calaamaad sharcigu dejiyey wadci wey marka sharcau dejisay iyo wax makhluuqaad dejiyeen ma aha wey wax makhluuqaad dejiyeen ma aha wey ayb marka hadda w isukaana qabansi isdhegay salaatu axkaam sharciya oo takliifi oo shan ah iyo axkaam wadciya oo badan uu isukaana dhexgeliyey marka axkaam wadciya inuu sheegayn ama goonuu kala geeyo axkaam wadciya marka waa badanta axkaam wadciya hadda saxiix buu ka sheegay baatil buu ka sheegay waxaa ka mida waxaa ka mid alcila ayaa ka mid saxiix waxaa ka mid cila ka mida waxaa ka mida sabab waxaa ka mida shardi waxaa ka mida maanic waxaa ka mida adaa waxaa ka mida icaada waxaa ka mida qadaa waxaa ka mida alcasiima waxaa ka mida ruksa waxaasoo dhan marka muusan sheegin laba intuu ka sheegay ayuu isaga tega wey labadiiba weli wuxuu dhex geliyahee axkaamu takliif dhex geliy laysa bisaxiix inuu kala gooya laba baab u kala gooya laba fasal u kala gooya ayb taa waa intaas weeye horta waa in la ogaada labo waxaa u baahan in la fiiriyo saxiix iyo baatil horta aan dhameeyo wa saxiix waxaa la yidhahda saxiix meelan saxaabaa laga keenay wa saxiix waxaa la yidhahda maa shay baa leeyahay tacalluqa uu ku xirmay bihi asagaba annufuudu fulitaan wey Ah, infaad shaygu inuu fulo oo tago oo almadiyu shaygu inuu socdo ama mudiy inuu shaygu socdo oo tago weeye gabar haddii lagu guuriyo inay kuu bannaan tahay xoola haddaad gadato guri aad gadato in adigu mulkiisa kugu soo wareego axkaan ah, inay ka ratimanto aala rabaa axkaan inay ka ratimanto ayaa la rabaa oy fusho maa tacalaqa bihi nufuud shaygu waa fulaya shayga markaad kala iibsataa gurigu adiga waa kugu soo wareegaya lacagta qofku waa qaadanaya kitaabka aad gadatay adigu kugu soo wareegi lacagta qofku waa qaadanaya baycon u kala tegaya qubila waa madaw baaci waa socday maa tacalaqa bihi nufuud tegitaan iyo socotaan baa ku tacalluqo ku dhegay weeye waa xasala xasala hadda waa iska tafsiir wey wa xasala bihi almaqsuud xasala bihi almaqsuud waxaa ku xasilay ujeeddadii dantii oo dantu maxay ahayd dantu waxay inaan moobaylkan anigu aan ku shaqaysto oo ku hadlo adna lacagta aad qaato kitaabkan inaan cashar ka dhegaysto oo ii bannaanaado adna lacagta aad qaato hada walmaqsuud wey laakiin haddaan kitaab kaa gato xale laygu dhowoo la yihahdo beci baatil waa layga soo celiyo hal xasal almaqsuud maya maqsuud ma xasilin wey haddii islaamta laguu guuriyo laguu meeriyo lagu yidhaha nikaaxi baatulba haxasan almaqsuud maqsuudka ma xasilin wey marka waa xasan almaqsuud waa ujeedadii dantii ay xasisho wey ka salawaat iljaa'isa iyo salaat iljaa'isa ee asalaat ilmujzia wey salaada kaa gudday oon lagu dhahayn mar damba soo qadee oo lagugu dhegayn oo lagu leeyay salaadii aad tukatay asaxd waa ajza'ad canka oo faradkiina waa kaa dhacay salaat ilmujzia taasaa laga wada salawaat ilmujzia mufaasaladaa kaa guday wey iyo wal buyuuc ulmaadiya buyuucdii tegay oo fushay wey markaad qofku wax kala gadateen aadna lacagtii qaadatay asna badeecadii qaaday waa maadiyo wey laga noqon mahayo war gurigaan goormaad gaata ninty onkii baan gatay wey ilaa ninty onki hee kun iyo siddeed boqol baan gatay wey aabbahay baan ka dhaxlay wey maa lagu kala tegaya maxaa la yihahdaa waa lagu kala tegaya lala soo celi maayo walbaail waxaa la yidhaahdaa bu ku yidhi baail min batala baa laga keenay wey albaail huwa daahibu alkhaasiu shayga tegey oo la tirsanaynin ayaa baail la yihahdaa walbaail waxaa la yihahdaa maa shay baa la yihahdaa laa yatacallaqu aysan ku xirnayn bihi asagaba annufuudu shayga inuu filo kuma xirmayso oo beec baaila waxaadan lahayn haddaad gado dee waa la soo celinayaa ayb walaa yaxsulu kumana xasilaayo lagumana helay bihi asaga almaqsuud ujeeddadii dadii laga gaari maayo wey kasalaati oo kale wey biayri ahaara salaada ahaaraaanta iyo weyselaaanta ahayd iyo wa bayc inaad gado maa shay inaad gado iyo beyc inuu gado maa shay uu gado laa yamliku uusan mulkinayn xoola adigu aadan mulkin haddaad gado hadda beyc waa baatil waa lasoo celinaya mana fulaayo wey waayri dalik kuwaas waxaan ahayn oo mimaa shaygii ka mida weeye laa yuctadu aan la tirsanaynin oo waxba laga soo qadan bihi asagaba oo min alumuuri alfaasida arrimaha faasidkaa mawsuucda faasidkaa cibaadaadka faasidkaa kuwaas oo dhan baa baatil la yidhaahdaa wey su-aasha kitaabku gabagabana casharka waxaa weye darsigu waa nala dheeraadae in la yiraahdo horta saxiixa iyo baatilku min alaxkaam alwadciya miyay ka mid isu ka mid maaha waana su-aal muhiima ah u baahan inaad ogaataan in la yidhaahdo shaygan waa saxiix waa xukmu wadciya ama waa shaygan waa baatil xukmu wadciya ma saxiix ba mise saxiix maaha asaxiix anahu laysa min asaxiixu in la yidhaahdo baatilka iyo saxiixu axkaamul wadciyu ka mid yahay laysa bisaxiixu muxuu yaha marka waxaa weeye baatil iyo saxiix waxaa weeye aasaru min aaaari axkaam markaad wax samayso ayaa lgu le waaad samaysay waa saxiix markaad wax samaysay lgu le waaad samaysay e waa baail baa lagu dhahaya laakiin waxa la yidhahdo waxaan waa saxiixu meel iska yelmiyaa jira miyaad garanaysa adigu wax meel iska la yihado waxan waa baatil ma jiro laakiin markii wax la sameeyo yaa waxaa ka soo booda oo ka ratima waxaan waa saxiix waxaa ka soo booda waxaan waa baatil baa ka soo boodo marka waa garateen baylad sidaas daraaddeed saxiix iyo baatil laysa min alaxkaam tusaale ahaan sababka sababka iyo shardigu waxaw axkaam ah alwadciya shardiga waad garanaysa waa lea salaa duhur marka qorax markay wareegto salaad duhur tuko soo wax shardigoo la fahmi kara ma ah haweeney baa waxaad ku tii in dakalti daara faanta taaliq baad ku tiri so wax la fahmi kara maa oo lagu xidhay hee guriga inay gashaa lagu xidho soo maa shay la garan karow cillada waad garan kartaa shayga cilli ku xidho waa waxad fahmi kartow laakiin saxiixa iyo baatilku axkaamul wadciya ka mid maaha saxiix waxaa weeye saxiixa iyo baatilku laysa min axkaam alwadciya waa inamaa hee atarun maxaa nidhi min aahaar axkaam markaad wax samayso wax ka dhasha oo kasoo booda waxaa lagu leeyahay haadaa saxiix wa haadaa baa la odhanahayaa weeye inaa marka waa in lala socdo waa laga maarmaan wey hada bilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina moxamed wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin